بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى ولنبينا محمد صلى الله عليه وسلم حوض في القيامة ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل وأباريقه عدد نجوم السماء من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا وحر ولنبينا نبينا وحا أسقنا ذي محمد صلى الله عليه وسلم حوض با أسقنا ذي الدر في القيامة قيامة دحذيذا ماؤه دركا سبيهيسو ashaddu kuwa daran weeye bayaadan xagga xadaanta min allabani caanaha xaggooda xagga xadaanta waxay ka daran yihiin min allabani caanaha wa axlaa kuwa macaan badan weeye min alcasali malabkana ka macaan badan wa abaariiquhu weelashiisa jamcu ibriiq waaye wa abaariiquhu weelashiisana cadadu nujuumi asamaa samada xidigaheeda tiradooday leegyihiin ama tiradooda wey <coughs> man shariba ruuxii caba minhu xaggiisa sharbatan hal cabitaan ah lam yadma ma oomayo bacdahaa cabitaankaa gadaasheeda abadan weligii ma oomayo wuu ka galay meeshaan sheekhu ka hadlayaa eh, xawdka ama darka nebiga sal alla alay wasalam marka darka nabiga sal lla lay waslam axaadiista ku soo aroortay sida uu leeyahay alcalaama ibn abilciz shaarix asaxaawiya sida uu leeyahay axaadiistu tustawaatur bay gaadhaysaa guud alxaadiidu alwaarida fi dikri alxawd tabluqu xadda atawaatur waxaa wariyey buu leeyahay ilaa dhowr iyo soddon saxaabada abaa laga wariyey buu leeyahay ayb ibni xajarna wuxuuba gaadhsiiyey taqriiban ilaa konton saxaabi buu gaadhsiinaya saxaabada laga wariyey xawdka axaadiistiis axaadiista xawdka marka way fara badan yihin waxaa ka mid a masala axaadiista xadiiska bukhaari iyo muslim ay soo saareen min xadiidi anas rasuulku sal alla alay wasalam wuxuu yihi ina qadra xawdii kamaa bayna aylata ilaa sancaءa alyaman wa ina fiihi min alabaariiqi kacadadi nujuumi الsamaa xawrkayga qadarkiisa iyo qiyaastiisa waa inta u dhaxaysa ayla ilaa sanca alyaman waa laba meeloodoo aada u kala fog weelashiisuna xidigaha samada tiradooday dhan yihiin abaariiqdu waa jamcu ibriiq ibriiqana waxaa la yidhahdaa weel kasta oo ganta leh ama sida leh ayaa la yidhahdaa inta badan waxaa loo isticmaalaa abriiqa ama killiga ayaa loo isticmaalaa laakiin weelasha gantadana waa la dhigi ayb waa weelasha lagaga cabayo wey xawdka isaga darka isaga wakadalika waxaa ka mid a xadiidka cabdillaahi bn camr bni caas oo isagana buhaari muslim iyo bukhaari ay soo saareen oo nebigu uri sal alay aslam xawdii masiiratu shahrin darkaygu wuxuu isu jiraa bil inta loo socdo maauhu abyadu min allaban biyihiisu waxay ka caddaan badan yihiin caanaha wa riixuhu urkiisuna atyabu min almiski miskiga waa ka udgoon yahay wa kiisaanuhu koobabkiisana waa weelashii ka nujuumi asamaa'i samada xidigaheedoo kale waay man shariba minha ruuxii ka cabba falaa yadma'u abadan weligii oomi maayo xadiidkaasaa tilmaamaya waa xasriganoo waa xadiis buhaari muslim ay soo saareen waay way fara badan yihiin marka xadiista macnaha ku soo aroortay way fara badan tahay waxaa kaloo soo aroortay in darka nebiga salawaatu rabbi wasalaamu caleyh isagu khaas ku yahay darka nebiga sal lla alay wasalam in eh, muxuu ahaayey dadka qaarkood loo diidi doono oo laga celin doono xadiis baa kusoo aroortay waxaa ka mid a ah masala xadiidka bukhaari muslim ay soo saareen min xadiidi anas oo nabigu sal lay slam layaridanna calaya naasun min asxaabi alxawda dad asxaabtayda ka mid a ah ayaa darkayga ku soo aroori doonta bu nebigu sal lay wasalam xataa caraftuhum markaan gartay ikhtulijuu duunii intayna isoo gaadhin sokodayda ayaa wuxuu nebigu sal lay wasalam la dhufsanaya oo la leexsanaya markaasaa waxaan leeyahay asxaabii waa saxaabadaydii waa ummadaydii baa laga wadaa waa ummadaydii markaasa waxaa lagu leeyahay laa tadri maa axdatuu bacdaka gadaashaa waxay dib ka soo darisiiyeen oo dib kala yimaadeen oy soo cusboonaysiiyeen ma ogid adi maxaad ka ogtay ummaddaaday kuugu tirsanaayeen laakiin dibbay wax kala yimaadeen dadkani ayib dad baa marka la leexinayaa oo xawdka laga leexinaya wakadalika waxaa ka mid ah xadiidka imaam muslim soo saaray min xadiidi abi hurayra oo rasuulku uri sl lay slam ina xawdii abcadu min aylata min cadan lahu ashaddu bayaadan min asalji ah, barafka waa ka caddaan badan yihiin biyihiisu wa axlaa min alcasal bilaban yacni malabkana waa ka macaan badan yahay wa aaniyatuhu aktaru min cadadi اnujuum weelashiisuna tirada eh, xidigaha cirka wey wa inii la asuddu nnaasa canhu kamaa yasudu arajulu ibila annaasi can xawdihi dad baan ka celin doonaa buu nabi sal alay waslam xawd darka dad baan ka celin doonaa sida ninku markuu geeliisa dar u samaysto darku meesha xooluhu ka cabaan xoolaha kale ee aan xoolihiisa ahayn siduu uga celiyoo kale ayaan dadka qaarkood uga celin doonaa buu nabi sal alay slam yani dad kaleon ummadiisa ahayn waay dad kaleon ummadiisa ahayn ayuu dalka ka celinaya oo ka hor istaagaya macnaha ayib markaasaa waxay yidhahdeen saxaabadu yaa rasuul allah atacrifunaa yowmaidin oo maalinkaa miyaadna garanaysaa baa layidhi maalinkaa miyaadna garan annagiiyo dadka kale seed nagu kala garan waayo markaasaa nebigu wuxu uhi sal lay slam nacam lakum siima laysat liaxadin min alumam buu nebigu sal lay slam calaamad baad leedihiin ummad idinla wadaagta ayna jirin oo maxay tahay tariduuna calaya guran muxajaliina min ahari alwuduu buu nebigu sal ly slm waad ku soo arooreysaan oo darkaad ku soo arooreysaan oo korkaygaad ku soo arooreysaan idinkoo weji cas oo wejigiinu dhalaalayo ee xubnihii weysaduna ay gargaran yihiinoo jidhka intiisa kale ay ka gudsiinoo iftiimayaan yacni xubnihii weysada wejiguna waa dhalaalayaa ee qururada waxaa la yidhahdaa waa faraska ee caddaanta wejiga kaga taalla marka eh, idinkoo wejigii noocad yahay xubnuhuna dhalaalayaan baad imaanaysaa buu nabigu sal alay wasalam calaamadaa way marka calaamadaan idinku garanaya waay haddiiba calaamadaa aad ku timaadaan ummad kale ma tihiin markaa laanna astaanta ummadda nebiga adkale sal alay wasalam waxayna ku imaanaysaa waysaday ka dhalanaysa waysaday ka dhalanaysa waa iftiinka waysada ka dhalanaya way macana ayib waa xadiista loo daliishado eh, ruuxii aan tukan jirin oo weysaysan jirin inuusan ummadda nebiga ku xisaabsanayn salawaatu rabbi wasalaamu calayh leannu calaamadii ummadda ma wato saas ayb bukhaari baa sidoo kale soo saaray axadiis abu hurayra wuxuu ku sheekan jiray inuu nebigu sal alay waslam yidhi eh, yaridu calaya yowma alqiyaamati rahatun min asxaabii koox ummaddayda ka mid ah ayaa igu soo aroori doona fa yujlawna cani alxawdi xawdkaa laga celin doonaa markaasaa waxaan dhihi doonaa rabbi oo asxaabtaydii ummaddaydii baa laga wadaa markaasaa waxaa laleeyahay inahu laa innaka laa cilma laka bima axdatuu bacdak waxay dib ka keeneen oo markaad ka soo tagtay kadib ay soo darisiiyeen ma ogid baa la leeyahy innahum irtaduu calaa adbaarihim alqahqaraa gadaal bay u noqdeen baa la leeyahy raadkoodii bay gadaal gadaal ugu noqdeenoo diintii iyo khayrkiiba waa ka noqdeen macnaha ayb halkaa marka waxaa ka cad axaadiista iyadaa inay jiraan dad xawdka laga celin doono waana laba qolo mid waa mid caam oo ummadda nebiga dadka aan ahayn ayaa xawdka nebiga laga celinaya leanna waxaa loogu talagalay ummadda nebi maxamed oo keliya salawaatu rabbi wasalaamu caleyh ibni xajar caleyh raxmatullah xikmadda ku jirta wuxuu tilmaamayaa celinta nebigu ummadaha kale uu xawdkiisa ka celinayo ee waxoogaa wuxuu ku tilmaamay xikmadda ku jirta waxa weeye nebi walba maalinkaasi wuxuu la tegayaa tirada ummaddiisa oo tabaahi baa dhacaya ummaddiisa intay dhan tahay buu nebi walba ayuu meesha la tegayaa marka eh, nebiga ummaddiisii ummadaan ahayn inay soo dhex gasho oo ay eh, muxuu ahay xisaabta uu ku darsado waxay dhibaysaa ambiyadii kale ma ahay xawdkiisa in laga cabo inuu xasad ahaan ugu diidan yahay salawaatu rabbi wasalaamu calayh laakiin ambiyadii kale ayaa ummadahani u xisaabsan yihiin sidaas daraaddeed inuu ummadihii kale iyo nebiyadii kale xawdkoodii ay aadaan oo markaasi tiradooda ay ka qayb galaan saas darteed buu ugu diidan yahay oo uga hor istaagayaa buu leeyahay ibnu xajar caleyh raxmatullah fatxulbaariga macno noocaasuu keenaya ayb midna waa mid khaasa midna waa zawd waa mancin khaasa reebid khaasa waa oo dad ummadda nebiga ka mida sal alay wasalam ayaa xawdka loo diidi doonaa sida axaadiistaasi ay tilmaamayso dadkaas iyay yihiin baa la marka dadka ummaddana ka mid ah darka nebigana loo diidi doono oon ka cabbi doonin su-aal la isweydiiye nimanka la yidhahdo raafidada oo shiicada ah isnaa cashariyada qolyahan iiraan iyo ay dowladda u tahay calayhi min allahi maa yastaxiquun axaadiistaa eh, waxay u deliishadeen in ay eh, asxaabu rasuuli llahi sal alay wasalamna markuu nebigu dhintay kadib dhammaantood inay diinta ka baxeen saddex nin bay ka soo reebaan oo keliya miqdaad ibnu اlaswad abu darin alkhifaari iyo salmaan alfarisi saxaabada intooda kale way ridoobeen oo diintay ka baxeen bay qabaan waana midda keenaya inay bannaystaan inay saxaabada lacnadaan oo caayaan oo ilaahay ugu dhowaadaan lacnada iyo cayda saxaabada marka qolyahaasi axaadiistanay marka ku dhegeen oo waxay yidhaahdeen axaadiistanaa tusaysa inay saxaabadu diinta ka noqdeen ayb ahlu sunnahay weliba aada ugu dhaleeceeyeen oo yidhaahdeen iyagoo axaadiistana kutubtooda ku taallo haddana seebay u inkirayaan inay saxaabadu diinta ka noqdeen warkaasi war jira maaha shiicadu cadaawadda ay saxaabadu u hayso iyo ummahaatu lmu'miniin iyo khulafada waa masale la ogsayo mabaadidooda asaasigaabay ka mid tahay eh, culimada sunnadu marka way isku khilaafeen axaadiistan tilmaamaysa ummadda nebiga qaar ka mida ah in xawdka loo diidi doono tafsiirkeeda isku khilaafeen yay yihiin dadkaas ra'yi wuxuu leeyahay culimada qaarkood ay qabaan dadkaasi waa dadkii diinta ka noqday markuu nebigu dhintay kadib noloshiisii bay islaameen intuu noolaa dad islaamnimadoodu iska cusubtay bay ahaayeen qabaa'il waxay ahaayeen muxuu ahaayey aanba diintu aada ugu xoogaysan oon iimaanku si fiican u gaalin markuu nebigu dhintayna diintii bay ka noqdeen ayib ra'yigaasi waa ra'y bacdu ahlilcilmi ay qabaan waana jireen markuu nebigu geeriyooday kadib dad badanoo oo ridoobay sooma qabaa'il fara badan baa ridooday bal laba magaalo waxaan ka ahaynba dadkii qabaa'ishii badankeed waaba noqdeenba diintay ka noqdeen shubahaad iyo waxbaa ku dhashay waana midda uu abubakar sidiiq radia allahu tacaala canhu ardaah shaqadii shaqooyinkiisi ugu waaweynaa uu qabtay bay ahay inuu murtadiintii la dagaalamay oo diinta kusoo celiyey waxna laayey marka dadkaas diinta ka noqday ee gaalnimada ku dhintay nebigana sal lay slm waqtigiisii muslimiinta ahaa kuwaasaa laga wadaa waa ra'yi culimmada qaarkood ay mareen waxaana ka mid a ah ragga sidaa maray ninka la yidhahdo moxamed ibnu yuusuf alfirabri oo ruwaadda saxiixulbukhaariga nin ka mid ah ayb ayaa warinaya wuxuu ka warinayaa bukhaari can qabiisat ibni cuqba inuu yidhi dadkaasi waa dadkii cahdiga abubakr sidiiq ridoobay oo diinta ka noqday saas way macnaa ayb marka sidaa marka la yidhaahdo asxaabiidu marka waa waa waa saxaabo macnaha waa dad eh, muxuu ahaayey saxaabadiisii magac ahaan ka mid ahaa laakiin markii dambe noqday waana dad la yaqaanay ahaayeen macnaha ayib eh, reer bani xaniifa oo musaylimat alkadaab nebi ka dhigtay iyo eh, qabaa'il badan oo saas oo markoodii horeba aan islaamku aada ugu xoog badnayn ayay ahaayeen qowlka labaad iyo culimada qaarkood ay qabaan waxa weeye dadkaa la leeyahay ummadday ku tirsanaayeen wayna isbedeleen sidaas daraaddeed xawdka kama cabbayaane laga hor istaagayo waa munaafiqiintii ra'yigaana qolyaa qabaa ayib leanna waan soo sheegnay sooma munaafiqiinta mu'miniinta lala soo xashrinaya mar dambaa la kala saari doonaa laakiin meesha laysu imaanayo mu'miniintay markaa ku jiraan lan daahirka guud iyo muuqaalka guud adduunka markay joogeen muslimiintay ku xisaabsanaayeen aakhare marka la tagana kaana iyagoo muminiinta ku xisaabsan oo kale muminiinta marka hore lala soo xashrinaya gadaal baa laga sooci doonaa marka culimada qaarkood waxay leeyihiin waa dadkaasay leeyihiin ay ayib leanno eh, dad astaamihiilo oo weysadii ka muuqato oo imaanaya eh, iyaga weeyaan bay leeyihiin laakiin markay xawdka soo aadaan baa laga hor istaagaya maxaa yeelay iimaan saxa ma ayna lahayn sidaa culimada qaarkood baa maraya qaarna waxay leeyihiin eh, dadkani waa dad mu'miniin ahaa dembiye waaweynna galay macaasi waaweyn galay tawxiid ku dhintay laakiin dunuub waaweyn bay la tageen oo khatar ah ahlulbidacii diinta ku soo daray waxaan ka mid ahayn baa yaa soo gelayay leeyihi oo axdathu bacdaka ummadda guud bay ka mid yihiin ummadda guud baa laga wadaa markan saxaabadiisii khaaskaa maaha sida rawaayadka qaarkood kusoo arooray ummatii ummaddii nebiga sal lla alay wasalam dad ka mida weeye waana dad tawxiidka ku dhintay laakiin waxay la tageen waxyaalo fara badan oo bidcooyin ah oon diinta ka mid ahayn ayay diin ka dhigteen ummaddana diin uga dhigeen ahlulbidacay marka ku fasireen culimada qaarkood ahlulbidaca ayay ku fasireen ah, xawdka waa laga mancinayaa bay leeyihin sidaana waxaa maraya alimaam ibn cabd ibnu cabdilbar sida imaam nawowi uu soo guurinayo wuxuu leeyahay cid kasta oo diinta ku soo darta waxaan ka mid ahayn fa huwa min almatruudiina can alxawd dadka xawdka laga eryi doono oo loo diidi doonuu ka mid yahay sida khawaarijta iyo rawaafidda iyo shiicada iyo eh, asxaabul ahwaaga dadka hawadooda diin ka dhigta waxay naftoodu rabto oo aan daliilka iyo aan raacin qur-aanka iyo sunnada wakadalika wuxuu leeyahay dadka dalamada ee xadgudba ee jawrka badan ee dulmiga badan ee fasaadka badan ayagoona waa la mid dadkaasoo dhan buu ku fasiraya macnaa ayib marka sidaasi iyadana culimada qaar baa qaba saddexdaa ra'yiba waa jira saddexdaa ra'yiba waa jira ra'yigan ugu dambeeya ee ka dhigaya ummadda qaar ka mida ah oo dunuub waaweyn ku dhimatay ama bidcooyin ku dhimatay ayaa waxaa xoojinaya xadiidka riwaayaadkiisa qaar ka mida ah, lafdi ku yimid oo axmed ah baa soo saaray min xadiidi anas bn malik wuxuu ihi akfa annabiyu ikfaa'atan farafaca ra'sahu mutabasiman nebigu sal lla alay waslam wax yar buu yaraha sidii wax yani hurdo ay qabato oo kaleed ayaa yaa ku dhacday kadibna uu soo toosay madaxuu kor usoo qaaday isagoo muusoonaya dheer buu yaro seexday markaasuu soo toosay isagoo muusoonaya markaasuu wuxuu yidhi lima daxiigtu saxaabadu weydiiyey in iyagu weydiiyeen iyo in isagu weydiiyey mid waaye maxaan la qoslay muxuu u muusooday markaasaa wuxuu yihi nabigu sal alay wasalam inahu unzilat calaya aanifan suuratun buui suurad baa laygu soo dejiyey buu hi hadda saasaan la muusooday maxay tahay fa qara'a markaasuu nebigu wuxuu akriyey bismi illaahi araxmaani araxiimi innaa acطaynaaka alkawtar suuraddaasa hadda laygu soo dejiyey xataa khatamahaa ilaa uu suuradda dhammaystiray markaasaa wuxuu yihi hal tadruuna ma alkawtar kawtarku wuxuu yahay ma garanaysaan laysiiyey markaasaa waxay dhaheen allahu rasuuluhu aclam ilaahay rasuulkiisaa garanaya markaasaa nebigu wuxu uhi sal lay slam nahrun huwa nahrun acطaaniihi rabbii fi ljanna waa webi ilaahay isiiyo jannada dhexdeeda ku yaalla calayhi khayrun kaiirun khayr aada u fara badan baana korkiisa taridu calayhi ummatii yowma alqiyaama ummaddaydaa ku soo aroori doonta maalinta qiyaamada aaniyatuhu cadadu lkawaakibi yukhtalaju alcabdu minhum weelashiisuna xidigaha tiradoodoo kale waa ummaddayda dad ka mida baana addoommada qaarkood baana laga celin doonaa markaasaa waxaan le rabbi innahu min ummatii addoonka marka laga hor istaago oo laga celiyo oo laga leexiyo ayaa waxaa leeyahay marka rabbiyow waa ummadaydii ummadayduu ka mid yahay markaasaa waxaa lay dhihi innaka laa tadri maa axdatuu bacdaka ma ogid waxay dib ka keeneen oy dib ka soo darisiiyeen marka xadiiskaas dambe wuxuu xoojinayaa ra'yigan dambe ee dhahaya ummadda dad ka mid oo ahlu tawxiid ah laakiin ama bidac ku dhintay ama muxuu ahaay dunuub waaweyn ku dhintay inay yihiin sidaana xawdka looga qadinayo ayaa mxuu ah, riwaayadan dambe ay xoojinaysaa macnaha sidaasay marka ku fasiraan ama ahlu sunnuhu waan u tegi doonnaa asxaabu rasuuli rasuulillahi sal alay wasalam raggii nebiga ardadiisa ahaa ee saxaabadiisa ahaa yacni waxa weye fadligooda iyo qiimahay leeyihiin iyo ilaahay tabaaraka wa tacaala siduu u qiimeeyey iyo inaysan ridoobinoo diinta ay ku sugnaayeen oo u dagaalameen oo diinta ay meel gaadhsiiyeen waa u tegi doonnaa insha allahu tacaala saxaabada iyo xaqooda waa masale inoo soo socoto insha allahu tacala lakin shiicadu iyo nimanka raafidada la yidhaahda ayagu waxa weeyaan yacni asaasiyaadka diintooday ka mid tahay iyo mabaadidooda inay saxaabada ku xadgudbaan walinabiyina waxaa usugnaaday sugnaaday muxamedin sal alay waslam xawdun baa usugnaaday dar fi lqiyaamati qiyaamada dhexdeeda maa-uhu darkaa biyihiisu ashaddu kuwa daran way bayaadan xagga caddaanta min allabani caanaha wa axlaa kuwa macaan badan waya min alcasali malabkana wa abaariiquhu weelashiisuna cadadu nujuumi asamaa'i samada xidigaheeda tiradooda wax man shariba ruuxii caba minhu xaggiisa sharbatan hal cabitaan lam yadma ma oomayo bacdaha gadaasheeda abadan weli wasiraadu jidkiina xaqun waa xaq yajuusu waxaa yajuusuhu waxaa gudbaya asiraatu jidkii la marayay siraadkii xaqun waa xaq yajuusuhu waxaana gudbaya alabraaru dadka baariyiinta dadka alla ateeca wayasillu waxaa simbirixanaya canhu xaggiisa oo ka dhacaya alfujaaru kuwa dembiyada waaweyn ayb siraadka waxaa la yidhaahdaa waa buundo we buundo naarta jahanama korkeeda maraysa wa marka dadkao dhan baa wada mari doona waa lagu aroori doonaa gaal iyo muslimba waa la mari doonaa taasaa siraadka la yidhaahda ruux walbana wuxuu ku mari doonaa oo gaadiid uu ka dhigan doonaa camalkiisi ah, camalkaagii unbaa ku qaadi doonood ku mari doontaa qiyaastu ahaa saas way macnaha sida xadiidka abu saciidin alkhudri uu kutusayo fii saxiixi muslim nebigu wuxu uhi sal alay slam uma yudrabu aljisru calaa jahannam buundadii baa waxaa la yeelayaa jahannamo korkeeda waa siraadkii waa wataxilu shafaaca wayaquuluuna allahuma sallim sallim ambiyadii baa waxay leeyihin siraadka dhinacyihiisay taagan yihin markaase waxay leeyihin ilaahu nabadgeli ilaahu nabadgeli ilaahu badbaadi bay leeyihin markaase waxaa ya rasuula allah wama ljisru bal buundadaa jahanamo korkoomda maraysae la mari doono nooga warran baa lii maxay tahay markaasaa nebigu wuxu uhi sal alay wasalam daxdun mazilla ama mazalla waa meel simbirraxa oo lugtu aynan qabanaynin masallada iyo iyo daxdigu waa isku mid meelayna cagsu qabanayninoo cagsu ay kula fakanayso oo simbirraxa awa ah ayib asisiba fiihi khafaatiifu wa kalaaliibu wa xasak buu nabi uri sal alay slam waxaa ku jira oo jidkaa yarkee dhuubane la marayo dhinacyihiisa waxaa ah yacni waxyaalo dadka dafaya khataatiif diro ah, iyo waxyaalo dadka loogu talagalay inay dafaan iyo diro afgodan ah, kalaaliibtu waa biro birahan eh, hilibka marka kawaanka hilibka la sudho ee afka godan leh kuwaasaa kalaaliib laydhaha biro waaweyn oo noocaas oo kale ana jidka dhinacyihiisa waa xasakna waa qodax qodax iyaduna af godan leh oo af dhuuban leh afkeeduna godan yahay ayaa iyaduna meesha ah waxaasoo dhan baa dhinacyaha dhinacyaha marka ka ah takuunu binajdin fiiha shuwaykatun yuqaalu lahu sacdaan xasagaasi waa qodax qodax weeye oo inta badan najdi ka baxda oo geedkeedana sacdaan baa la yidhahda shawku sacdaan sacdaan baa la geedkeeda waa namaad dhulka ka baxay leeyihiin oo qodaxdiisu ad adag tahay ay soona godan tahay baa la yidhahda culimadeenna qaar ka mid a ah yamarug ay dhihi jireen laakiin yamarugku waa waa tabar daran fayamuru lmu'minu ka tarfi alcayn buu nabig sal alay slam siraadkaasi mu'minku wuu mari wuxuu ku marayaa sidii ilbiriqsi oo kaleeto dadka qaarkood baa saa ku maraya wa kal sida hillaac oo kale dadka qaar baa ku maraya wa kal sidii dabayl ordaysaoo kale dadka qaar baa saa ku maraya wa katayri sida shimbir duulaysoo kale dad baa ku maraya wa ka ajaawiidi alkhayli waarikaab fardaha aadka u fiifiican iyo geela yacni dheereeye aadka u fiican oo kalena dad baa ku maraya fanaajin musallam wa makhduushun mursal wamakduusun fii naari jahannam dad saddexaasay noqonaysa ah, ruux badbaaday oo bad oo nabad galay oo isaga oon dhibna gaadhin jahannamona ku dhicin samato baxay oo sidaa ku fakaday ah, camalkiisa sababtii baa ilaahay tabaaraka wa ku badbaadiyey ka labaadi waxa weeye makhduushun mursal ruux inta la hoolhoolo oo biruhu intay qabsadaan oo ku dhagaan bay yacni hoolhoolahayaan oo jidhkiis jidhkiisii bay dhaawacayaan oo nabarray ku samaynayaan isagoo marka waxa weye nabarradii ku yaalaan oo dhiig ka daadanahayo oo rafaadsan buu yaa allahu ku fakanaya kaasina ah. maqduushun mursan xoogaa markii la camajoojiyo baa isagoo rafaadsan baa la sii daynaya markaasuu fakanaya ayib wa makduusun fii naari jahannam dadka saddexaad naartaaba lagu daadinaya iyaga lama sii daynayo yani meesha markay soo galaanba inay baxaan looma ogolaanayo waana jahannamo korkeeda waay xagga iyadaa kaa xigta xagga iyadaa kaa xigta hoosna iyadaa kaa xigta bundadaa yarta dhuuban baad mari marka marka intay biruhu qabtaan bay dadkaana ku daadinayaan jahanamay ku daadinayan ayagu baxayaan maaa muslim baa xadiidkaa soo saaray sidaa u tilmaamaya marka intaasiba way sugan yihiin xadiista nabiga ku sugan sal lay aslam ayb calaa qadri acmaalihim bayna ku marayaan waxaana loo deliishadaa qur-aanka laftiisaa tilmaamay bay yidhahdeeno aayadda qur-aanka fii suurati maryam alla yidhi tabaaraka wa tacaala wain minkum ilaa waariduha kaana calaa rabbika xatman maqdiya ah, mid idinka idinka mida ma jiro ilaa wuu ku aroorayaa jahannamo waana arrin laazim ah oo alla tabaaraka watacaala uu laasimiyey waaye in jahannamo aada ku wada arooreysaan ah, kaana calaa rabbika xatman maqdiya maxaa ka dambeeya uma نجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثية dadkii alla ka baqi jiro alla ka cabsan jiray oo diinta laha saalixiinta abraarta ahaa kuwaasaan badbaadinaynaa buu alla yidhi tabaaraka watacala meesha waa la gudbinayaa iyaga amaa dadkii daalimiinta ahaa gaaladii iyo dadkii xuma munaafiqiintii ayaga jahanamo dhexeedaa lagaga tegaya meeshaa lagu daadinaya iyaga sidaas maana marka siraadkaasaas siraadkaasi marka qur-aanku ku tusay axaadiista nebiguna ay kutusay salawaatu rabbi wasalaamu calayh ahlusunna waljamacana way qabaan sidaa inuu u jiro waxaa inkirtay nimanka la yidhahdo muctasilada iyo jahmiyada iyo ibaadiyada ibaadiyada waa firqa min alkhawaarij alimaam ibnu jawsi eh, wuxuu soo guurinayaa eh, waxaan ujeedaa muxuu ahaay ah, eh, culimmada qaarkood muxuu ahaayey hadallo ayay soo guurinayaan ay ku sheegahayaan inay masaladaasi ijmaac tahay xawdka nabigu sal lla alay wasalam inuu ijmaac yahay oo aan laysku khilaafsanayn cinda ahli sunna waljamaca wasiraadu jidkii iyo buundadii maraysay naarta jahannamo korkeeda buunda waa la leeyahay laakiin waa sida buundadiibuu kor maraa sida buundada webiga kor martoo kale iyo meesha biyaha kor martaa laakiin buunda maaha waa shay aada cidhiidhi u ah lugtuna ayna qabanayn isaga dhanba dhuuban oo haddana laalaab ah aan toosnayn saasuu macnaa xadiiska ku tilmaamay wasiraadu siraadkii xaqun weeye yajuusuhu waxaana gudbaya oo tilaabayaa alabraaru dadkii baariyiinta baariyiintahaye rabbigood adeeci jiray wa tasillu way simbirirxan way fakan canhu xaggiisa waxaa ka fakanaya oo ka simbirirxanaya oo lugta u fakanaysaa alfujaaru dadkii dembiilayaasha ahaa faajiriintii gaaladii munaafiqiintii wixii la mida ayaa lugta u fakanaysaa way macnaa oo iyaga hoos loo tuuraya jahanamo lagu tuuraya wayashfacu waxaa shafeecaya nabiyunaa nabigeennaa shafeecaya sal alay waslam fii man dad buu u shafeecayaa dakhala naara naarta galay oo min ummatii ummaddiisa ka mid a oo min ahli lkabaa'iri dadka dunuubta waaweyn ehelka u ah ah macnaha dadka dembiyada waaweyn u saaxiibka ah fa yakhrujuuna markaasay soo baxayaan bishafaacatii nebiga shafaacadiisa sababteed bay ku soo baxayaan bacdama maxtaraquu markay gubteen kadib oo wasaaruu ay noqdeen faxman yacni waxa weeyaan eh, dhuxul wa xumaman iyo dhuxulo waa isku mid faxmiga iyo xumamka markay dhuxulo noqdeen oy madoobaadeen kadib ayay shafaacada kusoo bixi doonaan fayadkhuluuna markaasay geli doonaan aljannata jannaday geli doonaan bishafaacatihi nebiga ergadiisay ku geli doonaan salawaatu rabbi wasalaamu caleyh ayib shafaacada waxaa la yidhaahdaa eh, muxuu ahaayey aslu shafaaca min ashafci baa laga keenay luqada carabiga ah waana lamaaninta waay laba shay markaad isku lamaanid shafci baa la yidhahda waa ضid اlwatri waay ama witriga witrigu waa kisiga tirada aan kisigan idhaahno waay waa keli shafciguna waa lamaane marka shafciga macnahaasaa luq ahaan la yidhaahdaa amaa sharcan shufcada waa shafaacada waxaa loo yaqaanaa inaad cid kale oo dan leh ciddii uu danta ka lahaa iyo isaga u dhaxayso oo ama manfacuu ka rabaa ama dhib buu rabaa inuu iska dafciyo ama manfacuu rabaa inuu soo jiido cid kalay kaga xidhan tahay asagii iyo ciddii dantu kaga xidhnayd baad marka u dhaxaynaysaayo wejigaagaad u gadaysaa waad u ergeynaysaa shafaacada saasaa la yidhaha shafcigana waxaa looga keenay lianna isaga codsigiisii iyo ergadaadii baad isku lamaaninaysaa sidaasaad markaa ciddii ugu geynaysaa aada ugala hadlaysaa muxuu ahaaye wixiisii aada isugu daysaa bal inaad eh, muxuu ahaaye u eh, wax ugu heli karto marka labay noqotaayoo shafaaco xun iyo shafaaco wanaagsan wixii shareecada khilaafsan in laga ergeeyo waa shafaaca sayi'a wixii shareecada waafaqsan in laga ergeeyana waa shafaaca xasana waana midaa miduu qur-aanku u kala qaaday ee rabbi yidhi tabaaraka wa man yashfac shafaacatan xasanatan yakun lahu nasiibu minha waman yashfac shafaacatan sayi'atan yakun lahu kiflun minha ruuxii shafaaca iyo erge wanaagsan ergeeya oo shareecada waafaqsan qayb buu ku leeyahay oo nasiib buu ku leeyahay ajirka ajir weyn buu ka helaya saas daraaddeed nebigu wuxu uhi sal ly slm ishfacuu tu'jaruu sooma inaad dadka u shafeecdaan meelayna tegi karin dad weji lahoo ayna iyagu qaabili karin inaad danahooda ugu geyso ood wejigaaga u gado yacni waxa weye waa ajir weyn baa laga helaa waman yashfac shafaacatan sayi'atan shafaaca xun oo shareecada khilaafsan ruuxii ergeeyana yakun lahu kiflun minha qayb buu dembiga ku leeyahy saas man xumaan baad ka shafeecday maalan xumaan baad shafaaca ka gashay xuduud ilaahay oo la oofin rabay baad intaad ergeysay baa waxaad ka ergeysay xuduudda in la baajiyo waa shafaaca sayi dad baa inay xumaan sameeyaan oo macaasi sameeyaan baad ugu kaalmaysay oo ka shafeecday waa shafaaca sayi shafaaco a ninkii ergeeya wejigiisaas ayuu dembi ku helaya uu dembi ku raacaya ruuxii shafaaco wanaagsan oo shareecada waafaqsan dadka ugu kaalmeeyana ajirkiisu isaguna leeyahy labadaasi marka uqaysata ayib shafaacada adduunyada waa amaa shafaacada aakhiradu iyadu waxa weye waa nooc duco iyo codsi ah ilaahay tabaaraka watacaala ayaa addoommadiisa qaarkood ayaa wuxuu ku karaamaynayaa wuxuu ku karaamaynayaa in ay dadka qaarkood u shafeecaan oo iyaga ducadooda iyo baryadooda iyo weydiintooda inuu ilaahay tabaaraka wa tacaala jannada ku geeyo cadaabkana kaga soo saaro saas maanaa marka ilaahay baa bixinaya qul lilaahi shafaacatu jamiican soo ma shafaaco iyo ergo oo dhan ilaahay baa haya maxaa laga wadaa cid shafaaco haysata oo shafaaco iyadu qaadi karta ama irga samayn karta oo iska tillaabsan karta ma jirto allah tabaaraka wa tacaala baa qaybinaya isagaa addoommadiisa qaar ka mida ku maamuusaya beddelkii addoommadiisa naarta galay uu isagu u naxariisan lahaayo si toosa naarta uga soo saari lahaa ayuu wuxuu rabbi qadaray inuu ku maamuuso ku qadariye arrintaa iyadaa addoommada qaar ka mida markaasuu leeyahay u shafeeca ayagii baa marka ilaahay u weydiinaya sababtoodaas shafaacadaasaa marka naarta lagaga soo saaraya marka kan shafeecayana waa inuu alla u idmo oo qeyb ahaan loo siiyo shafeec la yidhaahdo kan loo shafeecayana waa inuu yahay mid ilaahay raalli ka noqday marka shafaacadoo dhan yaala wey marka ilaahay baa gacanta ku haya lama yaqaano marka yuu ku maamuusi doonaa oo siin doonaa yuuse uusan siinaynin masale uun gacan uur ku jirta waay asal ahaan yacani si guud dadka la siinayo kor guud ahaan waa la garan sifadooda waa la garan laakiin adigu ma tahay mise ma tihid shasiya masale yani wax cad maaha ahlu sunna waljamaca marka waxay qabaan dadka cusaatu lmuwaxidiinta la yidhahdo dadka muwaxidiinta tawxiidka ku dhintay dadkooda dembiilayaasha ah tawxiid buu ku dhintay laakiin dembi weyn buu ku dhintay dembi buu ku dhintay oo markaa mutay inay naar galaan dunuubta ay galeen qaar ka mid ay naarta ku mudanayaan in laga soo saarayo oo lagu soo saarayo shafaacada lagu soo saarayo ayib in shafacada lagu soo saaray shafacada marka waa masalo sugan qur'aanka iyo sunnadu intuba way sugeen oo masalan qur'aanka sugaya waxaa ka mid a ah, yowmaidin laa tanfacu shafaacatu ila man adina lahu araxmaanu waradiya lahu qawlaa maalinta qiyaamada irge iyo shafaaco ma anfacayso ilaa cid alla u idmay mooye allaha raxmaankii u idmay yaa la idmayaa kan shafeecaya waradiya lahu qawlan kan noo shafeecayana uu raalli ka noqdo ama ma ahee kan shafeecayo laftiisa hadalkiisa raalli uu ka noqdo ayib walaa tanfacu ashafaacatu cindahu ila liman adina lahu cid uu u idmay mooyaane cid kaloy shafaaca anfacaysa ma jirto ayib marka maxay faa'idaynaysaa waxay faa'idaynaysaa shardi waxa ah shafaacada sharciga ah ee qur-aanku sheegay ee axaadiistu sheegtay horta allah baa gacanta ku haya waxay dhacaysana waa aakharo shardi waxaa ah ruuxa shafeecaya inuu yahay ruux alla u idmay oo yidhi hebelow shafeec oo ergee dadka uu ergeynayana waa loo xadidi wax isaga uu wato maaha waa midda saddexaadee dadka loo ergeynayo waa inay dad tawxiid ku dhinto alla raalli ka noqda ay yihiin a ah, hadday gaalnimo ku dhinteen looma shafeeci karo saas macanaa marka dadkana ilaahay baa raalli ka noqdo tawxiid iyo khayr bay la yimaadeen walow dunuubtoodiiba naar ha ku galaan laakiin asal tawxiid iyo iimaankooda asal ahaan waa la yimaadeen cadaabkii wixii marka laga gooyo dembigii laga jarayna alla wuxuu ku maamuusay addoommadiisa mid ka midoo ah u shafeeca buu yidhi marka kanna waa in shafaacada loo idmo shafeecaya kan loo shafeecayana waa inuu ilaahay raalli ka noqdo labadaas sharti hadday weydo shafaacadaasi waa shafaaca baatil ama imaa shafaaca shirkiya inay tahay oy gaalnimo tahay ya imaa inay tahay shafaaca bidciya oo aan diinta iyo quyuudeedii ka mid ahayn waana midda qolyahan dariiqooyinka suufiyada ay dadka shafaacada uga dhigeen way macna shafaacada midda uga dhigeen way oo muxuunaha waxa weye haddaba nin adduunka kula jooga ama sheekha ama adugu weligay iskaba dha hadday rabaan waxay doonaan baa haku magacaabay ayaa waxay ka dhigayaan inuu shafaacadii bixin karo haddaaba lagu sii talagelayaaba waxaa laleeyahay anigu sheekhayga ayaan shafaacadiisii ku talagashana sheekiina wuxuu leeyahy dadkii aniga igu talagala anaa idin shafaaci doona ah. marka middaa way midda dariiqooyinka suufiyadu ay shafeecada qur-aanka ka dhigaan aan ahayn leanna taasi waa shirki inaad hadda dadku weydiiso tidhahdo ii shafeec hebelow ma asagaa shafaacaysa ya ruuxu wuxuusan haysaninoo alla haysto in la weydiistaayo waa shirki mana kari karaan soo ma waxay hadda awoodi karaan maaha markaad sheekha dariiqada ku tashatay inuu kuu shafeeci doono asaga laftiisa in shafaaco la siin doono maadaa og yaa kuu sheegay in shafaaco la siin doono ma ogid laftiisa in lala kici doono miyaad ogta adiga ya isaga laftiisa in lala kaco sooma suroobi karto oo waxaad filaysee ka filanaysaba laftiisaba in muxuu ahay naar loo kaxeeyaa kici dhici karta ninkan sheekha kula ah waxa u qarsoon garan maysid a boqol weli adigu ku sheeg laakiin ilaaha agtiisa wuxuu ka yahay ma taqaanid haddiiba kii aad isku halaynaysay naar loo taxaaba ka hor soo imtixaan weyn kuma hayso marka hawlahani waa hawlo qaybiya hawlo qarsoon waaye hawlo alla agtiisa yaallo weeye isagaa maamuli doono qaabkuu u maamuli doono waa qaab isaga u khaas ah nin hadda gacanta ku hayo oo loo daba fadhiisanna ma jiro oo la dhihi sheekh hebelow isii iyo sheekh baan ku tala gashanahay iyo sheekh baa ii shafeeci iyo dariiqada sheekheedaa shafaaco bixin warkaas way warka la diisan waxaad ku tashani waxa weeye haddii lagu shafeecayo waa wax rabbi bixin doono cidda uu dhiibi doonana allaa garan adigana waa inuu raalli kaa noqdo intaa haddii la helo waa shafaacadii sharciga wixii sidaa khilaafsan ama waa shafaaca shirkiya ama waa shafaaca bidciya taana way midda la diidan yahay macna ayib shafaacadaa la diidan yahay ee aan diinta ka tirsanayn iyo tan diinta ka mid a ah, marka waa inay kuu kala baxsan tahay hadha wadaadadii hadday ku yidhahdaan wahaabiyadu shafaacadii bay diideen hadday ku dhahaan waa inaad fahamsan tahay warkay ka wadaan waxay ka wadaan waa toodii khuraafada ahayd toodii khuraafada ahayd way midda la diiday tii qur-aanku sheegayna waa la ogolaaday ninka tiise haddii la diidana inuu boodh isku kiciyo dadka boodh kiciyo yidhaahdo wixii baa la diidayey meelaha wadaay waa cadiwa salli baa la diiday bay dhaheen ka aad qaadqaadaan baan diidnay ee aan salliga nebiga ahayn ee salligii nebiga ma ah kan laakiin idinka aad samaysteene rabbi salli cala alxabiibi muxamed oo sheebkiina aad kala timaadeen baa waxaan nidhi salli maaha amaa salliga nebiga ninna ma diidi karee saxda ah ee nebiga ka sugan salawatu rabbi wasalaamu caleyh siyaaradii baa la diiday baa layidhi siyaaradan diidna waa midda shirkiga ah ee meydka aad baryaysaan ee qabriga aad caabudaysaan eed carada ka qaadanaysaan eed dawaafaysaan eed wax ka raadsanaysaan laakiin waxaan ogolaanay ziyaaradii sharciga ahayd ee axaadiista nebiga ku sugan salawatu rabbi wasalaamu caleyh qubuurtoo la siyaarto aan safar loo gelin loo siyaarto in meydka loo soo duceeyo loo siyaarto adiga qalbigaagu inuu kusoo kusoo jilco oo aad kasoo soo faa'iidaysato qubuurta markaad tagto aakhare ku xusuusato ujeeddadaa in loo tago meydkana loo soo duceeyo siyaara sharciya wa marka taadii khuraafadeed haddii la diiday waxba bus ha waxaad tidhahdaa taydin baa la diilo wadku waad ka cadyahay intaa bini aadamku ma kari kara marka saas way macana marka wixii inay kala cad yihiin waa shafaacada la ogol yahay waa midda shareecadu sheegtay shafaacada la diidan yahay waa midda dariiqooyinka suufiyadu ay diinta ka dhigeen ee shirkiga diinta lagaga baxayo shafaacadu marka waxa uu qaybiyey ibnulqayim caleyh raxmatullah lix nooc buu u qaybiyey a lix nooc buu u qaybiyey shafaacada koobaadi ama nooca koobaadi waa shafaacada loo yaqaano ashafaaca alkubraa ama ashafaaca alcudmaa ba la ayib waan soo marnay waan soo tilmaanay taayada maxay tahay waa marka banka qiyaamada laysugu tago oo ummaddu muddo taagnaato ambiyaday u tegayaan si loo xisaabiyo meesha looga dareeriyo ululcasmigii ambiyadii baa ka cudur daaranaysa dhammaantood nebigeennaa markaa qaadanaya salawaatu rabbi wasalaamu calayh carshiga hoosteedu hoostiisu ku sujuudaya markaasaa ilaahay tabaaraka wa tacaala shafaacadiisa aqbalaya khalaa'iqda oo dhan bay shafaacadaasi anfacaysaa marka soo ma ashafaaca alcudmaa baa la yidhahdaa taasi nebigeennay khaas ku tahay salawaatu rabbi wasalaamu calayh cid la wadaagta ma jirto walaa ambiyada walaa rususha walaa malaa'igta cidina lama wadaagto waa maqaam khaas ku ah nebi maxamed salawatu rabbi wasalaamu caleyh ayib shafaacada labaadi waxa weeye shafaacatu liahli ljanna fii duquuliha dadka jannada gelaya noocay dooni baa noqdeen inay jannada galaan oo jannada loo furo shafaacadiisaa loogu furaya ayib taana waa khaas bay ku tahay oo nabiga sal lla alay waslam ana awalu shafiicin fi ljanna buud jannada ruuxa ugu horreeya ka ergeyn doona waa aniga markuu iridda tago jannada oo uu yidhaahdo uu codsado in laga furo malaggu wuxuu leeyahay waa kuwa maxamed adiga ayaa la amray inaanan cid kaa horraysa u furin buu leeyahay markaasaa la furayaa ahlu jannuhu saasay jannada ku gelayaa taasi nebigay iyaduna khaas ku tahay salawatu rabbi wasalaamu calayh ayib ta saddexaadi waxa weeye shafaacatu liqowmin min alcusaati min ummatihi dad caasiyiin oo ummaddiisa ka mid a oo naar waajibsaday dunuubtooda naar ku waajibsaday ayuu u shafeecayaa inaysan naarta gelin buu uga shafeecayaa camalkooda marka la fiiriyo way muteen inay naar galaan laakiin intaan naartiiba la gelinin ayuu nebigu u shafeecaya wa rabbi kuwan ilaahu naarta ha geelin iska cafi ilahay buu u weydiinaya ayib waana xadiidka jaabir bn cabdillahi baa kutusaya isagana saxiixa shafaacatii liahli lkabaa'iri min ummatii yacni shafaacadaydu waxaa iska leh kuwa dembiyada waaweyn gale ummadayda ka mida ah, ayay shafaacadaydu u sugan tahay buu nebigu sal lay slam shafaacada afraadi waxa weeye dad ahlu tawxiid ah oo iyaguna naar mutay laakiin naartii galay oo naarta ku jiroo lagaga goynayo cadaabkii dembigoodii cadaabka u galay ayuu u shafeecayaa nebigu sal lay wasalam saas way macnaha taasina iyadana waa sugan tahay axaadiisteeduna waa mutawaatir xadiiska jaabir baa ka mid ah ina allaha yukhriju naasan min annaari fayudkhiluhum aljanna ilaahay tabaaraka watacaala dad naarta galo ahlu tawxiida ah, ayuu naarta ka soo saari doonaa uu jannada gelin doonaa kadalika cimraan ibn xuseyn xadiidkiisa yukhriju yakhruju qowmun min annaari bishafaacati muxamedin sal alay waslam fayadkhuluuna aljanna yusamawna aljahannamiyiin dad naarta galay ayaa shafaacada nebi maxamed sal alay slam naarta kaga soo bixi doona markaasay jannada la gelin doonaa magacoodana waxaa la yaqaan waxaa la yidhaahdaa aljahanamiyiin ah, bah jahanama la yidhahda reer jahanama ah, jahanama laga soo saaray soo ma marka waxaa la yidhaahdaa qolyihii jahanamaa loo yaqaanaa ah, ilan jahanamaa la geliyo kusoo gubteen oo muxuuha kusoo rafaadeen oo intay dhuxuloobeen baa dib nafta loo geliyay saan utegi doono marka jahanamiyiin baa loo yaqaanaa qoladaasi shafaacadooda ahlu sunna saxaabada iyo ahlu sunnaha qaatibatan way isku waafaqsan yihin ciddii inkirtayna waxay ku xukumeen inay mubtadica yihiin qolada shafaacada shanaad waa shafaacada nebiga sal alay slam uu shafeeci doono dad ummaddiisa ka mida oo jannada galay in derajadooda la siyaadiyo jannaday galeen laakiin darajaadkii iyo meelihii ay heleen meelo ka sarreeya in la siiyo darajaadkooda la kordhiyo yuu nabigu ka shafeecaya salawaatu rabbi wasalaamu calayhi layskuma khilaafsana ahlu sunnuhu taasina inay dhacayso muctasiladaa inkirtay iyagana warkooda laguma jiro shafaacada lixaad ee ugu dambaysa shafaacada noocyadeeda waa shafaacatu fii bacdi alkufaari min ahli nnaar xataa yuqafafa canhu alcadaab gaalada qaarkood yuu nebigu u shafeecayaa si cadaabka looga khafiifiyo gaalnimuu ku dhintay waa gaal cadaabna laga saari maayo laakiin nebigu wuxuu shafeecayaa in cadaabka laga khafiifiyo arrintaasina khaas waxay ku tahay nebiga adeertii abu aalib adeertii abu aalib ilan gaalnimu ku dhintay sooma ha gaalnimu ku dhintay laakiin wuxuu ahaan jiray intii uu noolaa buu nebiga difaaci jiray ha dacwada iyo diintana difaaci jiray waa loo mari waayey odayaashii qureysheed iyo kulli intay si kasta isku dayeen bay u gacan dhaafi kari waayeen nabiga sal alay wasalam adeerkii bay dhaafi waayeen car wiilkayga wax dhaafi car ah. si walba inta la yaala oo la go'doomiyey oo reer bani haashim iyo la go'doomiyey banu mualib oo wax walba lagu sameeyey buu diiday inuu wiilkiisa soo tuuro oo bannaanka laga helo nin odayoo magaclena waa ah tii iyada ahayd baa nabiga marka la weydiiyey salawaatu rabbi wasalaamu caleyh xadiidka abu saciidin khudri fii saxiixayn bukhaariyo muslim buu ku yaalla waxaa lagu yidhi adeerkaa abu aalib oo ku difaacay waxna kula qabtay maxaad u tadhaysaa baa lagu yidhi ah, markaasaa nebigu wuxu uhi sal lay aslam lacalahu tanfacuhu shafaacati yowma alqiyaama aakhare waan u shafeeci shafaacadaydu inay anfacdaa dhici karto maalinta qiyaamada ayb fayujcalu fii daxdaaxin min naar yabluqu kacbayhi yaklii minhu dimaaquhu buu nabig ur sal lay aslam naartii salkeedii iyo gudaheedii baa laga soo saaraya meeshay u badnayd markaasaa waxaa la keenayaa naarta xeebteeda meel naarta waxoogaa eh, muxuu ahaayey eh, aynan aan salkeeda ahayn oo fiida ah ayaa la keenaya markaasaa naartu waxay u gaadhaysaa ilaa eh, muxuu ahaayey aanqawyada ilaa aanqawyaday naartu u gaadhaysa naartaa uu lugaha kula jira anqawyadiisa gaadhaysa ayaa maskaxdiisu la karaysaa buu nebigu sal alay waslam maskaxdaa karkaraysa waana taqriiban dadka dadka naarta geli doono dadka ugu cadaab fudud waay ninkaa uun lugta kula jira ee maskaxdu la karkarayso ruuxa ugu cadaab fudud way dad cadaab galay ka waran marka waa meeshii xeebta darfo fiibduu joogaa marka marka shafaacadii nebigu salawaatu rabbi wasalaamu calayh ee muxuu ahaayey sida riwaayo kale ay tilmaamayso huwa fii daxdaaxin min naar walowlaa ana lakana fi darki alasfali min annar buu nabi sal ly sl buhari muslim waa soo saaray waanuu shafeecay markaasaa la keenay naarta fiideeda iyo darafkeeda haddaanan anugu u shafeeci lahaynna wuxuu geli lahaa buu ihi naarta salkeeduu geli lahaa buu nabigu salawatu rabbi waslamu caleyh marka waxoogaa fududaynta cadaabka laga yara fududeeyey ayuu nebiga shafeecadiisii u tartay salawaatu rabbi wasalaamu caleyh laakiin marnaba ma suuroobi karto gaal ilaahay yacni waxaan u gaal gaalnimo ku dhintoon tawxiid ku dhimanin in laga soo saaro naarta oo bannaanka la keeno janno la geeya iskaba dhaaf in naarta laga soo saaro oo shafaaco lagu soo saaro waa waxaan suuroobi karin wa saas man sida qur-aanka rabbi noogu sheegay tabaaraka wa tacaala famaa tanfacuhum shafaacatu shaaficiin ah, inta ergeysa hadday isu wada tagaan ergadooda anfici mayso laanna gaalnimu ku dhintay saas man si walbaba ha ato marka dadka aqbali kara in loo shafeeco waa dadka tawxiidka ku dhintay wax si ha ka ahaadeen dembiye waaweyn bay ku dhinteen zinay ku dhinteen sariiqay ku dhinteen dad bay dileen waxbay kharribeen dunuub bay ku dhinteen laakiin dad ahlu tawxiidoo tukaday ahaayeen dad ahlu tawxiida bay ahaayeen oo alla keliya ku xidhan dadkaa wey dadka marka loo shafaacayo shafaacada marka noocyadeedaa kala gedisan khawaarijta iyo muctasilada ayaa inkiray firaqdaasi lunsan ayaa inkirtay inkiraadoodana eh, alajuri fi shariica wuxuu ku keenay xadiid anas ibnu malik laga warinayo oo uu leeyahay nebigu sal lla alay waslam man kadaba bishafaacati falaysa lahu fiiha nasiib ruuxii shafaacada beeniya shafaacada waxba kuma leh maba mamaadan rumaysanayn soo ma in laysu shafeeci doono shafaacadaba haddaad inkirtay seebaad wax ugu yeelan way macnaha ayib taasi marka waa nebigeenna salawaatu rabbi wasalaamu caleyh lixdaa nooc ee shafaacada aba qaarna khaas bay u tahay qaarna waa lala wadaagaa ayib walisaa'iri alambiyaai ambiyada intooda kale iyo waalmu'miniina iyo mu'miniinta waalmalaa'ikati iyo malaa'igta iyagana waxaa u sugnaaday shafaacaatun shafaacooyin baa u sugnaaday walisaa'iri alambiyaai ambiyada intooda kale waxaa u sugnaaday waalmu'miniina iyo mu'miniinta waalmalaa'ikati iyo malaa'igta iyagana waxaa u sugnaaday shafaacaatun baa u sugnaaday ergooyin iyaguna way ergeynayaan macnaha qaala tacaala alla wuxuu yidhi walaa yashfacuuna ma ergeeyaan malaa'igti waay ilaa liman irtadaa ruux ilaahay uu raalli ka noqday mooy cid kale uma ergeeyaan wa hum ayagu min khashyatihi allii baqdintiisa dartii ayay mushfiquuna la cabsanayaan ayb marka eh, sidaa uu sheegay weeye imaamku eh, nebigeennu hadduu shafeeco dad badanoo kalena waa shafeecaya ambiyadii kalaa shafeecaya mu'miniintaa shafeecaya eh, muxuu ahay waxaa shafeecaya muxuu ahay malaa'igtaa shafeecaysa intaasoo dhan baa shafeecaysa xadiidka muslim baa soo saaray min xadiidi abi saciidin alqudri allaha tabaaraka watacala intaasuba markay shafeecaan ayaa wuxuu leeyahay shafacat almalaa'ikatu wa shafaca alnabiyuuna wa shafaca almu'minuuna walam yabqa ilaa arxamu araaximiin alla wuxuu leey malaa'igtii shafeecday oo nebiyadii shafeece oo mu'miniintii shafeece waxaa uun soo hadhay allihii ugu naxariis badnaa inta naxariisata fayaqbidu qabdatan min annaar markaasuu allah tabaaraka watacaala hal cantoobo buu naarta ka soo cantoobinayaa oo dadkii naarta ku jiraya fayakruju minha qowl lam yacmaluu khayran qatu waxaa marka alla uu ka soo saaraya ama naarta ka soo baxaya oo qabdadaa kaga soo baxaya dad aan weligoodba wax khayra samaynin qad caaduu xumaman oo noqday dhuxul si dhuxul noqday dabkii intay ku gubteen naartii iyagii oo dhanba dhuxuloobay ayb fayulqiihim fii nahrin min afwaahi ljannati yuqaalu lahu nahru lxayaa markii iyagoo dhuxulaa ah naarta laga soo saaro oo alla uu ka soo saaro ayaa marka waxaa lagu tuurayaa webi jannada irideeda mara oo la yidhaahdo webigii nolosha kaasaa lagu dhex ridayaa marka ayb fayakhrujuuna kamaa takhruju lxibbatu fii xamiili sayri markaasaa waxay u soo dhalanayaan oo u soo baxayaan sida eh, abuurka abuurku uu uga soo baxo qashinka uu daadku wado daadku markuu socdo biyuhu socdaan qashinka meesha ay ku daadiyaan carada iyo qashinka wada socda meeshaasi xabadii abuurahee la geliyo soo si deg dega uma soo baxda a ah, si deg deg usoo baxdaa meelaha biyuhu maraan marka xidbada waxaa la yidhahdaa waa abuurka xamiili saylkana waxaa la yidhaahdaa waa qashinka uu wado daadku wado waay qashinka uu daadku wada meel uu kaga tegey abuurku siduu uga soo dhexbaxoo kale sidaasoo kale usoo baxayaanoo noloshii ugu soo noqonaysaayo jidhkoodii usoo noolaanaya macnaha inyarinyar ayib saasay marka kusoo noolaanaya markay soo noolaadaan kadibna jannadaa la geynaya oo alla tabaaraka watacaala jannadu geynaya marka naxariis rabbi waay kulli markay wada shafeecaan intaasoo dhan waxaa ka dambaysa daduu alla naxariistiisa kaga soo saarayo naarta kaga soo saarayo qasab dadkaasi waa inay mu'miniin ahaayeen masaladaasi inay ka hoos bixi qasab dadkaasi waa inay tawxiid saxa ku dhinteen dunuubtoodu ha kala reebto laakiin ruux aan tawxiid saxa ku dhimanin oo shirki ku dhintay shafaaco rajo male walaa naxariis rabbi buusan rajo lahayn inuu ilaahay u naxariisto naar ka soo saaro rajo ma qabo ruux gaalnimo ku dhintay macna sidaas weeyaan walaa tanfacu ma anfacaysa buu yidhi sheekhu hadalkan hadda hayne waaba kane walaa tanfacu ma anfacayso alkaafira gaalka shafaacatu shaaficiina kuwa ergeeya ergadoodu ma anfacayso gaal cidina uma ergeyn karto ah, oo ah, ah, ilaahay intuu hor tago yaa ilaahay intuu hor ku dhiirada dhihi kara gaal baan u ergeynaya ya maba dhici kartaaba ma fududa ilaahay tabaaraka watacaala kuma dhiiran karti oo waxaa ka baqaysa ambiyadii sooma meesha uu nebi muuse iyo nebi ibraahim iyo eh, nebi nuux iyo nebi ciise iyo ululcasmiga ambiyadii ugu fadli badnaa ee ululcasmiga ah meeshay baqayaan ilahay inay hor istaagaan ma adigaa hortegi karo oo ilaahay tabaaraka watacala ku dhiiran kara yani waxa wey sheekhu intuu iska ordoo weliguu iska ordoo sheekh cabdilqaadir jilaani iyo saylaci iyo weys iska ordaan bay iyagu wax kala tuurahayaan miya waxa jira ma ah. khuraafaad dadka lagu lugooye w waxaa la yidhaahdo muxuu ahaaye intuu orduu wixiisa kala tuuranahaya wax jira ma yaan lagu lugoyn yaan lagu lugoyn meeshaas meel wax la tuuri kara maa ah. min waraa waraa ambiyadii baa gadaal u guranaysa oo nin uu leeyahay maanta anigu ilahay ma hortegi karo marka wadaad baa intuu yimaado wixiisa ka dhammaysanahaya wax jira ma waaas ayib walaa tanfacu ma anfaxayso alkaafira gaalka shafaacatu shaaficiina ma anfaxayso sida alla tabaaraka watacala uu yidhi famaa tanfacuhum shafaacatu shaaficiin ayib gaaladu waa kuwii asnaamta caabudi jiray iyagoo shafaaco ka raadinaya wayacbuduuna min duuni illahi ma laa yaduruhum walaa yanfacuhum wayaquuluuna haulaai shufacaa'una cinda allah waxay caabudaan waxaan dhibna u haynin dheefna u haynin maxay u caabudayaan waa dhagaxyaantaas waxay u caabudayaan waxay leeyihiin inayn waxba tarin waa ognahay wayna waxba haysanin laakiin waxaan u caabudaynaa inay ilaahay kiisa nooga ergeeyaan waa dad fiifiican eh, waxay u taagan yihiin malaa'ig iyo wax qiimale bay u taagan yihiin ilaahay agtiisay noola hadli doonaan waa noo ergeyn doonaan ah, saas daraaddeed baan u caabudayna waa tan ay wadaadadu hadda dadku ku leeyihiin waa ognahay inay wadaadadan meesha ku jira iyo qubuurtan iyo dadkan dhintay iyo awliyada iyo inaysan waxba haynin waa ognahay sheekh tayib maxaa kuu beenaya marka mahd haaac baan ka rabnaa ah. haaac baan shufacauna cinda allahi sooma nafsu shubha waay nafsu shubha tii lafteedii asnaamta lagu caabuday baa maantana qubuurta iyo dadka dhintay lagu caabudayay ilaan inayna waxba hayni way ogyihiin marka la yidhaahdo eh, quraysh laftooda marka la yidhahdo war dhagaxan idinkaaba sameeyey maxaad ka rabtaan waa ognahay inuusa waxba haynin bay ogyihin oo dhulkii xirka yaa ka tariya allah baa ka tariya waa ognahay a ah, waa ognahay oo maxaa idin daba dhiga marka maa nacbuduhum ilaa liyuqaribuuna ila allah ilahay inay noo dhoweeyaan oon ilahay bay ka ag dhow yihin karaamay leeyihiin ah, magac bay agtiisa ku leeyihiin way noo dhowaynayan waxbaan ka rabnaa intaa u waay waana nafsi sababtii lafteedii waay saas man iyadii unbaa haddana lagu caabuday yani qubuurta iyo dadka dhintay lagu caabuday ayib marka shafaacadaasi sidaas weeyaanoo iyadana qaybahaasay leedahay shafaacada middan gaal in loo shafeeco ah in gaal loo shafeeco oo xataa in cadaabka laga fududeeyo looga shafeeco in laga saaro iskaba dhaaf nebigay khaas ku tahay salawatu rabbi wasalaamu caleyh hal nin bayna khaas ku tahay oo adeerkii abu aalib ah saas way macanaa ka shafeecayana waa nebiga cid kale ma geli karto baabkaas kan loo shafeecayana waa abu aalib gaal kaloo loo shafeecaya ma jiro waxa looga shafeecayna naarta ka saar ma ahe waa fududayn waay waxay ka anfacday un naarta laga fududeeyey saas way macanaa waljannatu wannaaru makhluuqataan buu sheekhu yidhi waljannatu jannadii waannaaru iyo naartii makhluuqataani laba la abuuray waa halkaa masale kale uu inoo sheegayo jannada iyo naartu ma dib baa laga abuuri doonaa mise hadda wayba abuuran yihiinba wuxuu inoo sheegay way abuuran yihiin jannaduna hadda way jirtaa naartuna way jirtaa ahlusunna waljamaca sidaas wey ayib sida imaam alaajuri calayhi raxmat uu leeyahay waxaad ogaataan buu leeyahay ana alqur'aana shaahidun أن الله خلق الجنة والنار قبل أن يkhلqa aadam وkhلqa للجنة أhلا وللناari أhلا waxaad ogaataan buu leeyahay alle inuu abuuray jannada iyo naarta intuusan aadam abuurin jannadana dad buu u abuuray naartana dad buu u abuuray ayb markaasuu wuxuu yidhi qabla an yukrijahum ila dunya laa yakhtalifu fi hada fii hada man shamilahu lislaam buui dadka muslimiinta arrintaa iskuma ikhtilaafsana buui wadaaqa xalaawata طacmi اliimaan iimaanka macaankiisa ruux dhadhamiyeyna iskuma khilaafsana buui masalada iyada qur-aanka iyo sunnadaana ku tustay buuhi fanacuudu billahi miman yukadibu bihada dadka jannadiiyo naartii ma abuurna leh ilaahay baan magan uga nahay buui kuwaas iyo warkooda macnaha adilada qur-aanka ee kutusaysa waxaa ka mid ah allah tabaaraka watacaala qur-aan aad u fara badan baa kutusaya inay jannadu abuuran tahay iyo naartuba suurat lbaqara maalan alla waa ka yidhi tabaaraka watacaala fain lam tafcaluu walan tafcaluu fattaquu annaara alatii uciddat lilkaafiriin war waxaad iska jirtaan naar la diyaariyey waa la diyaarin doonaa lama dhih maxaa la yidhi uciddat waa la diyaariyey yaa loo diyaariyey gaaladaa loo diyaariyey marka way diyaarsan tahay jah mar horaa la diyaariyey jannadana sidoo kale markii laga hadlayey alla waa ka yidhi tabaaraka watacaala wasaaricuu ilaa makfiratin min rabbikum wa jannatin carduha asamaawaatu waalardu uciddat lilmuttaqiin tanna waa la diyaariyey oo waxaa loo diyaariyey dadka alla ka baqa jannaduna waa diyaarsantah naartuna waa diyaarsantah axaadiista nabiga sal lay slm waxaa ka mid ah xadiis abi hurayra wuxuu nabigu uri sal lay slam lamaa khalaqa allahu tabaaraka wa aljannata wannaar alla markuu jannada iyo naarta abuuray ayuu arsala jibriila ila aljanna ayuu jannada u diray jibriil jannadiiyo naartii waa la abuuray waa la hagaajiyey waa isku dubaridan yihin markaasuu rabbi jibriil dulo wuxuu ihi jannada aad jibriilow undur ilayha wa ilaa maa acdadtu liahliha fiiha soo fiiri baa layidhi iyadana soo fiiri waxa aan dhexdeeda ugu diyaariyey dadka mu'miniintaana soo arag jibriil baa tegey markaasuu soo arkay uu soo noqday marka markaasaa wuxuu yidhi wacizatika laa yasmacu biha axadun ilaa dakhalaha cizadaadaan ku dhaartaye sida ay u taallo iyo quruxdeeda iyo sida loo habeeyey iyo wanaagga yaalla cid maqlaysa ma jirto warkeeduba gaadhayo ilaa way gelihi ilaa wuu geliyo wuu u shaqaysani ah, kactag baa marka fa umira faxujibat bilmakaarih aw amara faxujibat bilmakaarih jannadii markii hore caadi bay ahayday waxaa lagu xayndaabay waxyaalahay naftu necab tahay xayndaab iyo derbi baa loo sameeyey waxyaalahay naftu nacabtahay baa lagu xayndaabay markaasaa la yidhi balka caddana soo fiiri wuu artagay haddana wuu soo fiiriyey markaasu wuxu uhi wacizatika laqad khashiitu an laa yadkulaha axad buuri cizadaadaan ku dhaartay waxaabaan ka baqayaa inay ciidba geli weyda buuri soo ma marka xufat iljannatu e eh, bilmakaarih waxa naftu ay nacab tahay yaa jannada xayndaabkeedii ah sooma oo naftu maay nab naftu maay nacabtahay naftu waxay nacab tahay khayr inay samaysay nacabtahay walaakan aduu ku kar waxa ay naftu diidantahay khayrka ah baa jannada xayndaaskeedii ah haddana waxaa la yidhi bal naarta soo fiiri baa naartii buu tegey waa soo fiiriyey bal naarta iyo waxaan dadkeeda u diyaariyey iyo cuquubada taalla meeshaa bal soo arag baa wuu soo fiiriyey marka fa idaa hiya yarkabu bacduhaa bacdan buuri naartii iyadii baaba isfuulfuulaysa buu isjejebinaysa yacni cadhada iyo say u cadhaysan tahay iyo sida maxaa ciqaabta meesha taala iyadii baaba iscunaysa buu fiiri baa waa soo fiiriyey marka markaasaa wuxuu yidhi wacizatika laa yadkhuluha axad cizadaadaan ku dhaartay ruux naartan maqlay maba gelaya buu yacni wuxuu kaga badbaadi lahaa buu shaqaysan waay famira biha oo faamara biha faxufat bishahawaat naartii waxaa lagu xayndaabay waxyaalahay naftu jeceshahay balkac soo fiiri baa haddana waa soo fiiriye mise tii shalayba ma ahaba derbigeeda iyo waxa ku wareegsani waa waxyaalahay bini aadamku jeclaayeenba markaasuu soo noqday markaasuu wuxuui wacizatika laqad khashiitu anlaa yanjuwa minha axadu ilaa dakalaha buud cizadaadaan ku dhaartee waxaaban ka baqayaa inay xidibo ka badbaadi weydaba maxaa yeelay wixii naftu ay jeclayd miyaa lagaa kari adiga ya naftu maxay jecesha inay wax disho inay wax kharibto inay xaddo inay zinaysato inay waajibaadka dayacada iska seexato iska raaxaysato inay xaaraanta cunto soo maha wax waxay rabto ya waa xayndaabkii naarta waay jaawaabad gashayba haddaabad meeshaaba aada meeshaaba aad wax ka cuntay ood halkaaba gashay naartii waad gashay marka jibriil markuu soo fiirinaya jannadana soo arkayo naartana soo arkayo soo wax jira maaha ya wax jira waay marka jannaduna waa abuuran tahay naartuna waa abuuran tahay man xadiidka cabdullahi bn cabaas baa sidoo kale kutub saxiix ahaa ee nebigu uri sal lay waslam naartaan daalacday markaasaa waxaan arkay dadkeeda inay ugu badan yihiin dumarka jannadana waan daalacdayo dadkeeda waxaa u badnaa fuqarada iyo masaakiinta u badnaa marka nebigu uu soo arkay uu soo balacday ah, jannaduu soo arkay ayib axaadiiska macnaha kutusaysa marka aad bay u badan tahay aad bay u badan tahay yani waxa weeyaan eh, alimaamu axmed caleyh raxmat ullahi wuxuu leeyahay faman zacama anahuma lam yukhlaqaa fahuwa mukadibun bilqur'aan ruuxii sheegta in jannadiiyo naarta aan weli la abuurin qur'aanka waa beeniyey wa axaadiii rasuul iyo nabiga xadiis sal alay slam walaa axsibuhu yuminu biljannati wanaarbu mana u malaynaya kaasi inuu janniya naarba rumaysan ah, yahay yani waxa weye halkaasuu maleeyey alimaam axmed cali raxmatullah sida uu wiilkiisu ka soo guurinayo eh, mxuu ahaay cabdullahi eh, bn imaam axmed ayb jannadiiyo naartu marka waa abuuran yihin inay abuuran yihiin oy hadda jiraan ma cid baa ka dooday maxaa kutubta tawxiidka iyo sunnada loogu qoray ilan masaajisha musallamaadka aheen hadalba ka joogin inta badan layskuma dhibo haa qolyaa diiday niman la yidhaahdo muctasile iyo iyo qadariyo ayaa waxay yidhaahdeen naartu ma abuurna hadhow marka la dhinto oo la gelahayo unbaa la diyaarin doonaa laakiin wax hadda diyaarsan ma jireen oo maxaad u diideen qur-aanka iyo sunnada sheegaya inayd maya bay dheh maxaa dhiboo ku jira waxay yidhaahdeen hadday hadda iska sii diyaarsan tahay ciyaar ciyaar bay ahaan lahayd bay dheh kumanyaal sano ayadoo ninna uusan gelaynin oo ninna intifaacsanaynin inay iska diyaarsanaadaan waa ciyaar bayna cabadku yaa baydha cabad maxay ah. ahayd shayga marka loo baahdo la intifaacsanayo in la diyaariyo laakiin in layska sii diyaariyo shay aan hadda loo baahnayn la intifaacsanayn waxay leeyihin waa cabas ciyaar waa saas daraaddeed ilaahayna ciyaar waa ka nasahan yahay adiga ogowo waa niman mawaasiin caqliyo iyagu ay leeyihiin intay dhigtaan caqligoodaa xun bay ilaahay ku miisaamayaan oo markaasay leeyihiin alla waa inuu sidan sameeyo inuu sidan sameeyana sax maaha inuu sidan sameeyana waa laga rabaa sidan inuu sameeyana ma fiicna miisa maskaxdoodaasay rabaan inay alla ku maamulaan inay alla ku maamulaan o yidhahdo waxanna kuma habboona waxanna ilahay waa kugu habboonta waxan inaad samaysaa waajiba waxan inaad samaysa ma aha inay maskaxdooda ilahay ku maamulaan bay rabaan allah hadduu qadaray inuu jannadana diyaariyo qurxiyo naartana diyaariyo cadaabkiisa iyo cuquubadiisa ku diyaariyo waktina ku talagalo in dadkeedu yimaadaan oo la geliyo wax xikmad darro oo ku jirta ma jirto bal iyo caynulxikma saas man marka ahlusunna waljamaca masaladaas sidaasay ka qabaan laa tafnayaani buu sheekhu ina yidhi <clears throat> waljannatu jannadii <clears throat> waljannatu jannadii iyo wannaaru naartii makhluuqataani laba la abuuray wey laa tafnayaani mana dhammaanayaan ma baaba'ayaan kelimadaasi ayadana waxay ka turjumaysaa mabda' kale oo ah jannada iyo naartu ma wax weligii abidkood jiri doonaa mise waqti markay joogaan way baabi'i doonaan ahlu sunna waxay qabaan jannada iyo naartu abidkood way jiri doonaan dadka galayna abidkood way ku jiri doonaan jannadana dadka galay waa abad naartana dadka galay waa abad labadoodubana weligood waa jirayaan laa tafnayaani ma baaba'ayaan saas macnaha <coughs> inayna baaba'aynin oo weligeed lagu jirayo qur-aanku waa kutusay ah, aayadda qur-aanka ee rabbi tabaaraka watacala fi suurati huud waama aladiina suciduu fafi ljannati khaalidiina fiiha ma daamat isamaawaatu waalardu ila ma shaaa rabuka caطaa'an hayra majduud yani waa lagu waarayaa waay intay samaawaadkiiyo dhulalku jiraan weligood baa laga wadaa ayb ilaa maa shaaa rabukadaasi istinahaasi culimmada qaarkood waxay yidhaahdaan waxay ku dhacaysaa muwaxidiintii naarta soo maray oo ilaa maa shaaa rabbuka inta alla uu doono oo mu'miniintii naarta soo maray muddaday jannada ka maqnaayeen ah saas qaar baa ku fasira qaar waxay ku fasiraan <clears throat> ilaa maa shaaa rabbuka <clears throat> waa waktiga qubuurta iyo mowqifka la taagnaa dadna ay qubuurta ku jireen laga soo baxay banka qiyaamada la taagnaa muddadaa jannada way ka maqan yihin ilaa maa shaaa rabbuka intaa wixii ka dambeeya hadday galaan way ku waarayaan macnahaana qolyaa ku fasiray man naartana sidoo kale faama aladiina shaquu fafi nnaari lahum fiiha zafiirun washahiiq khalidiina fiiha maa daamat asamaawaatu waalardu ila maa shaaa rabuka ina rabbaka facalu lima yuriid wakadalika mu'miniinta abaalgudkooda markuu alla ka hadlaya wuxuu yidhi jazaauhum cinda rabbihim jannaatu cadnin tajri min taxtiha alanhaaru khaalidiina fiiha abada Ah, waa ku waarayaan maxaa la daba dhigay haddana weligood baa lasii dabadhigay weligood abidkood marka way jiraysaa ayib amaa gaalada rabbi waa ka yidhi sidoo kale wamaa hum bikhaarijiina min annaar ka bixi maayaan weligood ayib axaadiista sunnada nebiga sal alay waslam ee kutusaysa waa axaadiis inoo soo socota qaar buu keeni doonaa imaamku saas way macana ayib wuxuu yidhi sheekhu marka laa tafnayaani naarta iyo jannadu ma dhammaanayaan ma dhammaanayaan culimada sunnadu way isku waafaqsanyeen jannadiiyo naartu way dhammaanayaan oo muxuu ahaayey muddo markii lagu jiro muddo markii lagu jiro ayay dhammaanayaan waxaa qaba firaqda daallada ah ra'yigaa ninkii ugu horreeye keena waa ninka la yidhaahdo aljahmu bnu safwaan imaamu lmucaila mucailada ninkii fikirka mucailada asaasay ninkaasaa ugu horreeya ayib cid uga horraysay oo saxaabo ah ama taabiciin ah ama salafa ma jiro ee a'immada sunnada toona sida uu leeyahay ibn abilciz iyo keyrkiiba macnaha culimmada sunnaduna way ku way ku inkireen bal wayba ku gaalaysiiyeen isaga iyo atbaacdiisaba qaar badani waa ku gaalaysiiyeen ayib sidaas daraaddeed masaladaasi a'immada sunnadu ma qabaan ayib waxaa laga sheegaa bilmunaasaba waxaa laga sheegaa ninka la yidhaahdo shaekhulislaam ibnu taymiya caleyh raxmat ullah iyo ibnulqayim ardaygiisii ibnulqayim ayaa laga sheegaa labadoodu inay qabeen jannada ma ahee naartu inay dhammaan doonto masaladaa iyada ah ee labadaa imaam loo tiiriyo cinda taxqiiq markii masalada la xaqiijiyo sheikhulislaam ibnu taymiya horta isaga lagama hayo lagama hayo bal waxaa laga hayaa nusuus cadcad oo khilaafsan oo uu ku caddaynayo inaynan naartu dhammaanaynin jannaduna dhammaanayn ayib waxaa ka mid a masalan majmuucu alfataawa mujalladka siddeed iyo tobnaad safxada saddex boqol iyo toddoba hadalkan uu ku yidhi wuxuu yidhi waqad ittafaqa salafu اlummati wa a'immatuha wa saa'iru ahli الsunna waاljamaca ummadda salafkeedii iyo a'immadeedii iyo ahlu sunnaha intooda kale waxay isku waafaqeen buu yidhi calaa ana ana ana min almakhluuqaati maa laa yucdam walaa yafna bilkuliya makhluuqaadka inay ka mid yihiin qaar aan la waayaynin oon baaba'aynin oo weligood jiri doono waxaa ka mida buu yihi marka kaljannati walnaari walcarshi wagayru dalika sida jannada iyo naarta iyo carshiga iyo wixii lamida ah. walam yaqul bifanaa'i jamiici almakhluuqaati ilaa taa'ifatu min ahli alkalaami almubtadiciin kaljahm bnu safwan waman waafaqahu min almuctasilati wanaxwihim buy yacni makhluuqaadka oo dhan way dhammaanayaan waxba ka hadhi xataa janniya naar way dhammaanayaan oo wax makhluuqaadkoo joogi doona ma jiro waxaa yidhi uun mubtadicada qaar ka mid a ah ahlulkalaamka ah sida jahm bnu safwaan iyo qolyihii waafaqay oo muctasilada ka mid ah marka ibnu taymiya isagu hadalkiisu sariix buu ku yahay inuu qabo sida ahlu sunnaha inaynan naartu baaba'aynin jannaduna baaba'aynin wax sidaa khilaafsanoo ibnu taymiye laga soo guuriyeyna ma jiro ayib ama ibnulqayim ibnulqayim isaga alimaam ibnu lqayim isagaa hadallaa laga soo guuriyey taqriiban u eg inay naartu baaba'ayso inuu qabay hadallana waa jiraan uu leeyahay oo uu tilmaamayo inuu qabo inaysan baaba'aynin ibnulqayim marka la xaqiijiye ra'yigiisa fi lmas'ala isaguna ma qabin in ay naartu baaba'ayso laakiin muxuu qabay wa ayib laba kitaab markaad u laabato kitaabkiisa alruux iyo kitaabkiisa labaadee ah alwaabil sayid labadaa markaad u laabato waxaa kaaga soo baxaysa ra'yiga ibnulqayim waa sida soo socota waa wuxuu qabaa naartu waa laba naari waa naarta dadka loogu talagalay inay naarta ku waaraan ee eeiyo ee gaalada iyo munaafiqiinta ah middaasaa loogu talagalay naartaa qoladaa loogu talagalay iyadu weligeed ma baaba'ayso wayna jiri doontaa naar kalaa jirta buu leeyahay oo loogu talagalay dadka muwaxidiinta ah ee mu'miniinta ah ee dunuubta ku dhintay ee la cadaabayo middaasi dadkii loogu talagalay marka laga saaro somayna hadda soo mar in laga saarayo dadkii loogu talagalay markii laga saaroo jannada la geeyo iyadu way baaba'aysaa buu leeyahay marka naarta baaba'aysa cinda bni lqayim waxa weeye waa naarta loogu talagalay cusaatu lmuwaxidiin iyagu markay ka baxaan oo laga saarana iyaduna ma jirayso amaa naarta gaalada loogu talagalay iyo munaafiqiinta ibnulqayim ma uusan qabin in ay baaba'ayso madhabka ibnulqayim tafsiilkaasaa ku jira sidaasina wuxuu ku caddaynayaa ninkii u baahan ha u laabto kitaabkiisa alwaabilu sayib kaasuu si fiican ugu faahfaahiyey macnaha oo uu leeyahay dadku waa saddex dabaqo dad ruux dayib ah laa yashiibuhu khabat ruux isagoo dhan wada wanaagsano xumaani uusan ku jirin wa khabiisun laa tiiba fiihi iyo ruux xun oo wax wanaagaba uusan ku jirin wa aakharuuna fiihim khabasun wa tiib iyo dad kaloo isku dhex jiro xumaan iyo wanaag ay isugu jiraan sidaa daraaddeed saddex maadaama dadku ay yihiin bay daaruhuna saddex yihiin buuri daaru ayib almahd ruuxa wanaagsan ee wanaaggiisu saafida ee khaaliska ah ruuxaasi daartiisa waa daarta jannada daaru lkhabiis almaxd gaal khubsi xumaan keliya oon wanaag lahayn waa munaafiq iyo gaal soo ma daartooduna waa naarta abadiga iyo dad isku daray xumaan iyo wanaag oo isku qasan dadka noocaasa daar baa loogu talagalay buuhi waana daarta cusaatu lmuwaxidiin loogu talagalay taasaa markii iyaga laga saara dhammaanaysu le ma la fahm ibnuqayim ra'yigiisu kaas waay ra'yiga isaga ah oo naartu inay dhammaanayso sheekh ibnu cuthaymiin caleyh raxmatullah markuu ijmac soo guuriye wuxuu leeyahy walijmacu yakaadu yakunu muncaqidan ilaa khilaafan yasiiran can طaa'ifatin min asalafi waalkhalafi ijmaacu wuxuu sigayaa inuu guntamo oo ku guntamo inayna naartu dhammaanayn ilaa khilaaf yar oo laga soo guuriyey buu hi culimmadii salafka iyo khalafka qaar ka mid a ah markaasu wuxu uhi laakinahu marjuux laakiin waa khilaaf laga xoog badan yahay buui bal qultu laa wasna lahu bal waxaan leeyahay buui khilaafkaasi wasan male xataa culimada sunnada qaar ka mid hadii laga soo guuriyo wasan male buui ninka la yidhaahdo eh, ashaykhu alalbani caleyh raxmat ullah ayaa silsila daciifa lix boqol iyo lix ilaa lix boqol iyo toddoba wuxuu dabagalay aahaarta ku soo aroortay selafka qaarkood laga soo guuriyey ee tilmaamaysa inay naartu dhammaanayso markaasuu wuxuu keenay aahaar abu hurayre laga soo guuriyo cumar bnu khaaab xasan lbasri kullina markuu dabagalay wuxuu xukumay hal midoo ka sugan ma jiro laa abu hurayre kama sugna walaa cumar kama sugna walaa xasanulbasri kama sugna a'imada sunnada nin ka midoy ka sugan tahay ma jiro naartu way baaba'aysaa bal fikraddu waa fikradda jahm bnu safwaan loogamana horaynin ciddii ka dambaysana isagan bay ku raacday oo muctaziladii wixii la mida ah. masaladu halkaa way marka ahlu sunnuhu ma qabaan naartu waa dhammaanaysa isku soo duduub horta saas way macana ayib waxaan kaga hadalnay masalada iyada ah oon ku bixinay markaan akrinay kitaabkii caqiidatu salaf wa asxaabi alxadiid ayaan sidaasoo kale ugu faahfaahinay macnaha wuxuu yidhi marka sheekhu laa yafnayaani naarta laa yafnayaani jannada iyo naartu ma dhammaanayaan faljannatu jannadu ma'waa wliyaa'ihi alle awliyadiisa hoygooda waay meeshay ku hoyanayeen waaye awliyada alle waa muttaqiinta muminiinta alle ka baqa waay wannaaru naartuna ciqaabun waa ciqaab liacdaa'ihi cadowyaalkiisay ciqaab u tahay alla cadowgiisu waa gaaladiiyo munaafiqiinta waay kuwaasaa loogu talagalay inuu ku ciqaabo wa ahluljannati jannada dadkeeduna fiihaa jannada dhexeeda mukhalladuuna kuwo lagu waarinayo way sida rabbi yidhi tabaaraka wa tacaala ina almujrimiina fii cadaabi jahannama khaaliduun mujrimiinta dembiilayaashu jahannamo dhexdeeday ahaadeen kuwa kuwaaraya laa yufataru la dabcin maayo canhum xaggooda cadaabka laga dabcin maayo yani waxa weeyaan wax yar jaanis yar la siin maayo in lagu sii kululeeyo uun lasii istaaro mooye wax yar laga qaboojin maayo wahum ayagu fiihi cadaabka dhexdiisa mublisuuna kuwa quustay waay inta hore naarta markay galaan cadaabka galaan inta hore waxoogaa rajay qabaan waxoogaa rajay qabaanoo ama uun maalin uun aydin soo martaa laydinka saaro ah, markaasay baryayaanoo mar malaa'igtay la hadlayan waxay leeyihin war bal ilaahay noola taga noogu taga ah, maalibow bal ilaaha noola hadlo sidan kuma jiri karne mar ilaahay bay la hadlayaan oo ay baryahayaan ah, markaasaa rabbi wuxuu ku leeyay tabaaraka watacaala ikhsa'uu fiiha walaa tukallimuun naarta ku fogaada dib dambana hayla hadlina baa laleeyahy warku waa dhammaaday markaas waa ku waaraya ayib markaasay rajo beelayaan rajo waa beelahayaan wax raja oo inay ka baxaan waa beelayaan markaa maana waa rajo dhigayaan ayib wa yu'taa waa lala imaan buu yidhi xadiis buu keenayaa ama hadalka wuxuu ka wadaa bimacnaa wuxuu sii ta'kiidinayaa jannada iyo naarta labadaba in lagu waarayo weligoodna ay jiri doonaan wayu'taa waa la keeni buu idhi muxuu ahaaye bilmowti geeridii baa la keenaya fii suurati kabshin wan wan suuradii oo kalea lagu keenaya kabshigu waa wanka yani idaha dhadig idaha muxuuaha labka ayb fii suurati kabshin wan suuradii baa lagu keenayaa amlaxa oo midabkiisu cadaan iyo madow isugu jiro yani malaaxada ama amlaxa waxaa la yidhaahdaa waa marka uu midabkiisu cabiinna uu yahay madowna uu ku jiro oo midabka madow meelo ka mida ah uu ka madow yahay maana ayb ayaa amlaxa la yidhahda suurawan madmadow leh oo gargaran suurawan noocaasoo kale abaa mawdkii iyo geeridii lagu keenaya fa yudbaxu markaasaa la gowrici geeridii bayna aljannati waannaari naarta iyo jannada dhexdoodaa lagu gowracayaa uma yuqaalu markaasaa waxaa la leeyahay yaa ahla aljannati jannada dadkeediiyo dadkii jannada galayow khuluudun waa waarid walaa mawta geeri ma jirto oo dee geeridii haddiiba la gowraco laga takhallusoma geeri dambaa jirto waa waarid meeshaad joogtaan baad ku waaraysaan geerina kama dambayso wayaa ahla annaari naarta dadkoodiiyo dadkii naarta galayow khuluudun waa waarid walaa mawta geeriyana ma jirto halkaasaad ku waaraysaan geerina kama dambayso Ah, waa nolol abadi ah meeshaasaadna kuwa noolanaysa wy man xadiidka macnaha kutusaya abu saciidin alkhudri baa laga warinayaa muslim baana soo saaray oo wuxuu leeyahay nebigu wuxu uhi sl lay slam yujaau bilmowti yowma alqiyaama maalinta qiyaamada geerida la keenaya marka geerida la leeyahay malaggii ma ah u fahmina dadka qaar baa laga yabaa malakulmowt baa la gowracay inay u fahmaan oo malagga iyo mowtkuba u kala baxsanayn Ah, malagu shaqada geeriduu qabtaa shaqada yani wax diliduu qabtaa laakiin waxa laga hadlaya waa geeridii lafteedii waay malagii maaha shaqada qabanaya ah, geeridii waay geeridii baa lasoo sawirayaa oo loo soo ekaysiinaya wan ayb yujaau bilmowti yowma alqiyaamati kaanahu kabshun amlax sidii isagoo wan yani midab madow iyo caddaan isugu jira fa bayna aljannati wannaar markaasaa jannadiiyo naarta dhexdooda la istaajinaya markaasaa waxaa laleey ya ahla aljanna hal tacrifuuna haada war dadka jannada ku jiro ma garanaysaan kan baa la leeyahy kan ma garanaysaan ma taqaanaan fayashraibuuna fayanduruun markaasay soo yani waxa weeyaan eh, muxuu ahay soo qooraansanayaan kor intay usoo qooraansadaan ayay marka soo fiirinaya markaasay waxay yihi nacam waa garanay oo muxuu yihi hada almawt bay le waa ninkii naga takhallusay waay waa geeri mawt waay ayb waxaa la leeyahay yaa ahla annaari hal tacrifuuna hada war ahlu idinku ma garanaysaan balele kaas ma garateen fayashraibuuna wayanduruun markaasay iyaguna yaani waxa way soo hanqaltaagayaanoo soo qooraansanahayaanoo markaasay fiirinayaan markaasaa waxay leeyihin nacam hada almawt garanay waa geeridii fayu'maru bihi fayudbax markaasaa amar la siinayaayoo la gowracayaa alla amar bixinaya alla gowracu leey iyagoon wada fiirinay ahlu xagga ay ka soo fiirinayaan ahlujanniina xag ka soo fiirinayao la wada qooraansanahay yaa dhegta dhiigga loo daraya waa la gowracaya markaasaa waxaa uma yuqaalu markaasaa waxaa la leeyahay yaa ahla aljanna khuluudun falaa mawt wayaa ahla annaari khuluudun falaa mawt ahlu waa saa aad meesha ugu jirtaan weligiin waad ku waaraysaa geeri ma leh ahlu waa saaad u gasheen geeri ma leh markaasaa wuxuu akhriyey rasuulku sal alay waslam hay qur-aanka ay ku jirta suuratu maryam waandirhum yowma alxasrati id qudiya alamru wahum fii gaflatin wahum laa yu'minuun waxaad uga digtaa baa layihi ummadda maalinta qoomamada marka arrinka la xukumo ayaguna ay ku sugan yihiin khafle iyo moogid iyo halmaan iyo arrintaba ayna ka warhayn oo ayna rumaynaynin ma rumaynayaan waana iska moogiya maalin qoomamaana imaan doonta arrinkana la xukumi doono maxaa laga wadaa id qudiya alamru waa arrintaa marka arrinkii waa la xukumay dadkii naar lahaa naar baa la geeyey jannadii jannaa la geeyey xugum waxaa soo baxay cad oo qolo walba meeshooda inay ku waaraysaa khalaas arrintu saasay marka ku dhammaanaysaa ayib su-aal baa la isweydiinaya culimada qaarkood waxay leeyihin maxay xikmadda ku jirta tahay in geerida la gowraco ah, maxaa xikmadda ku jirta xikmadda ku jirta waxa weeye dadkaa loo xaqiijinaya oo hubaal looga dhigayaa inayna geeri soo soconin saas man macanaha qolo walba marka waa xaqiiqsata soo ma ilan markii naarta lagu jiro jannada lagu jiro yacni inta aan la siinin abadiga la siinin qoladanna waxaa laga yaabaa inay isdhihi karaan wariya ama maalin uu timaadaa jannada aad ka baxdaan barwaaqadan maalin un ama aad ka baxdaan qoladanna waxaa laga yaaba inay isdhihi karaan orniyo rajo inay qabi karaan ama maalin u yimaadaan naartan aad ka baxdaan laakiin markii inta moodi geeridii la keeno hortooda lagu gowraco la yidhahdo bas xaalku waa dhammaaday waa ta'kiid waa nooc xaqiijin ah weeye inay qolo meesheeda ku waarayso macna taasi marka waxay kutusaysaa inay jannaduna waarayso dadkeeduna ku waarayaan naartuna waarayso dadkeeduna ku waarayaan sidaasina waa madhabka ahlusunna waljamaca hada wabillahi tawfiq wsala allahu waslama cala nabiyina muxamed wacala alihi wasaxbihi wasalam